bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وأصxaabih أجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siiraةi rasuul اlxaafid ibn kaثiir raximah اllah khusuusiyaadka rasuulka ayaan ku dhex jirnay alqismu اثaani qaybka labaad maa kaana mukhtasan bihi waxa nebiga ku khaaska ah duuna ummatihi ummaddiisa ka sokay oo ummaddiisa aanay la wadaagin waxyaabaha marka nebiga u khaaska ah oo ummaddiisa aysan la wadaagin waxaan u qaybinnay dhowr qaybood wixii isaga lagu waajibiyey oo si khaas ah isaga waajib ugu ah innaga marka waxay noo noqonayaan sunno sida qiyaamuleylka oo kale isaga waajib uu ku ahaa innaga sunna ayuu noo yahay ayb wixii isaga xaaraam ka ahaana waxaa dhici karta innaga haddaan karaaho u qaadanno wax dhiba ma laha oo abu ayuub al markii nebiga oo yanii begel saxan uu ka buuxo inta loo keenay oo markaa nebigu iska dhaafay kuna cilleeyey aniga cid idinka aydna la faqaynin ayaan la faqayaa uu yidhi marka waan dhibsanayaa waxyaabaha noocaasoo kale cagaarka ah oo basasha iyo waxa ay ku jirto abu ayuub alansaari wuxuu yidhi markaa kadib ma aanan cunin waxaasoo iska dhaafay isaga marka xaaraannimo iskagama dhaafin laakiin waa iska kahday karaaha ahaan min baabi alkaraaha qaybka saddexaadna waxaa weeyaan wixii nebiga loo balleeyey isaga khaas ahaan waa wax mubaaxa nebiga yani wax waxaan u jeedaa eh, nebiga isaga loo banneeyey innaga shaygaasoo kale marka xaaraan buu naga noqonayaa maxaa yeelay khusuusiyada dhanaa dhumaysaba haddaan saa la yeeli ayb khusuusiyada dhammaanteed ayaa dhumayso ayb marka saa darteed wixii nebiga loo banneeyey sida inuu afar naagood ka badan inuu guursan karo innaga xaaraanay naga tahay marka afar ka badan inaan guursanno maxaa yeelay ibaaxada nebiga lagu gaar yeelay way dhumaysaa haddii annagana naloo banneeyo saasaa loo qaybiyaa marka ayb alqismu اaani qaybka labaad maa kaana mukhtasan bihi wax nebiga lagu gaar yeelay duuna ummatihi ummaddiisa ka sokay waqad yushaarikuhu inuu la wadaagaa la arkaa fii bacdihaa qaarkood alambiyaau nebiyaalka wa kanina huwa almaqsuudu waa ujeedka alwalu ugu horeeyo ayb falnadkurhu aan marka sheegno murataban isagoo la kala ratibay calaa abwaabi اlfiqhi waa qasadka marka ugu muhiimsan wax nebiga u gaaro ummaddu aynan xukunkaas la wadaagin weeyaan marka abwaabta fiqhiga aan ku soconnu yidhi marka kitaab liimaan buu ka bilaabayaa kitaabu dahaar ku xijinayaa salaadii buu ku xijinaya wamaa ilaa dalika ayb isagoo markaa calaa tartiib alabwaab alfiqhiya ku socdo kitaabu اliimaani iimaankii caqiidadii wixii ku saabsan famin dalika kaagaa waxaa ka mida annahu kaana nebigu wuxuu ahaa macsuuman mid la dhowray oo la ilaaliyey fii aqwaalihi aqwaashiisa wa afcaalihi iyo afcaashiisaba waa lagu dhowray nebiga sal slam oo yacnii hadalka uu sheegaayo ficilka uu sheegaayo rasuulka calayh salaatu wasalaam uu samaynayo waa macsuum oo waa la dhowrayoo dembi kuma galo laa yajuusu calayhi nebiga korkiisa kuma bannaana attacamudu inuu u qasdo yacnii gef uqasadkiisa wala lkhada'u xataa gaf yaanuba u qasdina inuu gafo alladii taa ay ka dhacdo nebigu uma yanii kuma bannaana korkiisa alladii gafka oo yatacallaqu ku xiran biadaa'i risaalati risaalada gudashadeeda ku xihan ayb walaa biqayrihaa wax aan risaalada gudashadeeda aan ahaynna sidoo kale inuu nebiga ku gafa lagama yaabo fa yuqaru calayhi markaa lagu qoro fayuqaru markaas yanii lagu qirayo calayhi isaga dushiisao loo daynayo male falaa yandiqu nebiga kuma dhawaaqaya can ilhawaa hawo waxnasadiisa iska jeceshan ku dhawaaqi maayo in huwa maa huwa ma ahan ilaa waxyun waxyi weeyaan waxyiga oo yuuxaa la waxyoonayo ayib sheekhu marka wuxuu ka bilaabay mas'ale muhiim ah oo waa maxay cismat annabiy sala allahu calayh ali wasalam nebigu inuu macsuum ahaa aqwaasha isagu waxa uu ku qowlayo sheegaayo iyo waxa afcaasha ahe uu samaynayo wuxuu yidhi inuu gef u qasdo horta ma bannaano korkiisa kuma bannaano oo rasuulkii baa gef u qasdaaya ma la dhihi karo taas waa mid waayahaye gef yaanu u qasdin khaac caadi a ah ma ka dhici karaa gef oo uunan u qasdin isagu ugu talagelin ma ka dhici karaana labaan u kala qaadaynaa marka wax risaalada ku tacalluqo maya yacnii wixii isagu uu gudanayay qur'aankan iyo axaadiidta iyo axkaamta sharciga ee xag alle looga soo dhiibay inuu ku gafaxta suurtagal maaayb oo maalan waa maxay inuu yidhaahdo xukunka sharciga oo ilaahay xaggiisa ka yimid waa sidaas iyo sidaas gefna ay tahay suurtagal maahaile alla wuxuu leeyahay wamaa yantiqu cani اlhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa waxayguna gef suurtagal kuma walaa bikayrihaa wax aan risaalada ku tacalluqin ma dhici kartaa inuu ku gafo gaf aan risaaladii ku tacalluqin aan loo qasdin dembi kabiira ah aan ahaynoo weyn ayb amaba ay dhici karta inuu markaa isagoon u qasdin amay sidan fiican tahay uu is yidhi ayb ijtihaad buu sameeyey markaasuu si nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam risaale hadda kuma tacalluqo waxaan risaalena ku tacalluqin wey wuxuu leeyahay sheekhu xataa hadday taasi dhacdo nebiga ma loo daynayo xataa hadday yani sidaasoo kale wax uga dhacaan waxyi baa soo degaayo isaga lagu toosiyo <coughs> ayb qisadii marka cabasa watawallaa an jaa'ahu lacmaa oo kale nebigu wuxuu is amaad kuwan bal soo islaamisaa isagu marka ijtihaad gef uma qasdin ayb risaalo wax ku tacalluqa maaha keliya wuxuu is yidhi labadan muhimadood kala hormari kuwan hadda waaba haysaa waa muslimiine bal intaad ka sii jeesatid kuwan un ha soo islaamaan jacaylka ay dadka nebigu uu jecel yahay khayrka ayaa wuxuu ka keenay inuu cabdullaahi ibnu ummi maktuum ka leexdo oo ugu u jeesto markaa kuwa markaa islaamnimadooda uu rajaynayo waa lagu cunaanta marka saa yeelin baa la yidhi ma hagaagsaneen aayaddaabaa marka ka soo degtay marka xataa haddii ay dhacdo shay nebigu intuu ku ijtihaado sidii ay ugu fiicnaanta badnayd maaha si kale uu sameeyo sida ugu fiicnaanta badnayd baa loo sheega ma lagu qiraayo gefka korkiisa <clears throat> qur-aankuna taas tusaalayaal badan bay leedahay waxaa ka mida qowluhu tacaala cafa allaahu canka lima adinta lahu xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wataclama alkaadibiin ilaahay waaba ku cafiyee bal fiiri marka alle sida uu usluubka ugu bilaabay alla waaba ku cafiyeye lima adinta lahum dadkan maxaad ugu idintay inay iskaga haraan jihaadka markay kaa fasax qaateen maxaa annaga noo sugi weysaa laleey maxaad ugu idintay cafa allaahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina ilaa ay marka kuu caddaadaan kuwa alla ka cabsanaya iyo kuwa kale <clears throat> marka taasoo kale hadday dhacdo ma loo qiraayo ma loo daynayo waxaa ka mida suuraة اlaxzaab oo allah subxaanaه wa tacaala aad uu nebigu qisadii zayd ibnu xaariثa iyo zaynab وإid tquulu liladii أncma اllah عalayhi وأncamta عalayhi أmsik calayka زawjaka wاtaqi اllaha وتkfii fii nafsika ma اllahu mubdiihi وتkhشha الnaasa wاllahu xaqu an تkhشhaa waxyaabahaasoo kale marka tusaalayaal bay leeyiin laakiin iyagu hadday dhacaan kuwaas ma loo daynayo rasuulka waxyiga unbaa ku celinayo toosinayo waxyiga ayaa soo degaayo sida wanaagsan baa loo caddaynaya taas marka iyadu waa taasa isagoo marka taas masla gaabu marka maray falaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaa waana mas'alada waxa ku tacalluqo dhan aqwaasha marka lasoo koobo saddexdaas sadar ayuu ibnu kaiir ku guta waana sidaas waxyaabo marka ma dhici kartaa mas'alo kaloo ku tacalluqda tani waxay tahay rasuulku inuu xukun rido dacwo loo keensaday xukun inuu ka rido sida daahirko isaga u muuqato inuu u rido laakiin fil baatin sidaas inaynan ahayn ma dhici kartaa way dhici kartaaoo rasuulka sal slam isagaaba sheego wuxuu yidhi innakum takhtasimuuna ilaya idinka anaad iisoo dood tegaysaan walacalla bacdakum an yakuuna alxana bibacdin waxaa laga yaabaa qaarkiin qaarka kale inay ka aftahansan yihiin oo xujadoodu ay aad u tootoosin karaan fa aqdii naxwa maa asmac waxaan xukumayaa waxa aan maqloo kale aniga waxa aan idinka idinka dhegaysanaya wax ku dhisaa iyadaasaan xukumayaa anigu qaybka iyo wax qalbi ku jira ma ogi haddaba qofkaan u xukumo qof walaalkiis xaq uu leeyahay ha ogaado inaan dhuxul naara aanu xukumay marka waxaa dhici karta dad intay laba yacnii nin inuu warka isku tootoosisto markhaati beena iyo wax keensado oo sida daahirkana nebigu uu xukumo xukunkii alla faray inuu xukumo filbaaini laakiin ilaahay uu ogyahay sidaa inaynan ahayn marka taasoo kale ma lagu tirin kara gef isagu waa gutay wixii laga rabay qalbiga inuu ogaado maba loogu talagelay alla unbaa quluubta og ayb labadii qofee licaanka samaysay nebigu waa ka ixdaakumaa kaadi labadiina mid un been sheegay laakiin cidna been kuma xukumi karaa maadaama xukunkii aada marteen ayb kuwaasoo kale marka way badan yihiin ninkii qisadii cutba ibn abi waqaas cunugii ou sacad kala dardaarmayo uu yidhi naagtaas addoontaas wiil cunuga ay dhasho anaa iska leh uurkeeda oo cabdun binu zamca oo addoonta aabbihiis ou lahaana ay isku qabsadeen say sacad oo markaa uu yidhi nebigu uu xukumay alwaladu lilfiraash walilcaahir ilxajar zaanigu wuxuu leeyahay dhagax ama yacni zaanigu wuxuu leeyahay inaan waxba la siinin khayba dhagax tafsiirkaas waa laga fiican yahay alxajar bimacna alkhayba weeyaan inaan inuu hungoobo qofka zinaystay oo meesha waxba uunan ka qaadin waladkana waxaa lagu mutaystaa firaash ayaa lagu yeeshaa gogol markaasuu nebigu wuxuu ku sii daray hadday dhasho cunug sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa u eg kii lagu tuhmay taas qiso kaloo licaan ku saabsan bay ahayde tan nebigu sal اllahu alayh ali wasalam wuxuu dib uga daray cunugii marka way dhashay haweentii cunug marka cutba u eg shabihiisoo kale leh bay dhashay markaasuu wuxuu yidhi rasuulku calayh salaatu wasalaam ixtajibii minhu yaa sawda sawda bintu zamca addoontan ayaa dhalay yaa iska lahaa aabbaheedaa lahaa oo cunuga waxaa loo xukumay sawdo aabbaheed ayaa loo xukumay maca daalika rasuulku xukunkaa uu riday haddana wuxuu ka dabageeyey ka xijaabay weligii marka sawdo ma uusan arkinaa layidhi marka cunuga aabbaheed bauna u xukumay ogow marka nebigu xukunka daahirkaa buu mari jiray wa in kaana baatinku ama yacni xaqiiqada shayga laga yaabo saa inay ka duwanaato taas iyadu marka wax dhibaataa ma laha falihaada qaala kaiiru min alculamaa sidaa darteed in badanoo culimmada ka mida waxay dhaheen lam yakun lahu lijtihaadu nebiga ijtihaad maba lahaynba isagu inuu ijtihaado ma lahayn liannahu maxaa yeelay isagu qaadirun ku awoodo waay cala nasi nebigu nas bouba awoodaaye muxuu u ijtihaadayaaba marka nebigu ijtihaadkama suurtoobay dhaheen in badanoo culimmada ka midana waxay dhaheen nebigu waa ijtihaadi jiray wixii markaa waxi aan ku soo degin oo axkaam ah inuu qiyaas iyo ama yacni uu sameeyo ijtihaad ku sameeyo xuguu ku rido haddii marka ijtihaadkaasu ounan sidii yacni alle uu rabay aynan ahayn waxii baa ka soo dabadegi jiray sidaa hadday tahayna sideedaa lagu dayi jiray marka khilaaf mas'ale uu ku jiro weeyaan taam wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay dhaheen ahlucilmiga ka mida bal lahu an yajtahida nebigu inuu qadaayaadka aan naska waxyiga loogu soo dejinin inuu ku ijtihaado ayuu lahaa walaakin laa yajuusu calayhi alkhaطa'u laakiin gef kuma bannaana korkiisa oo gef lagu daayo oo sidaa loogu sii daayo maya wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay dhaheen bal laa yuqaru calayhi gefku waa iska bannaanaan karaaye laakiin waxay yidhaahdeen ma lagu qiraayo haddii wax laga fiican yahay xataa ay noqoto waxaasi waa qur-aan baa soo degaaya sida cafa allaahu canka lima adinta lahum iyo siyaabahaas oo kale facala alaqwaali kullihaa man aqwaashan oo dhan haddaan qabanno huwa nebigu waajibulcismati cismadiisu tu ay waajib tahay laa yutasawaru lagama sawiranayo nebigu istimraaru lkhaa'i calayhi gef inuu ku sii socdo gef nebigu inuu ku daa'imo korkiisu suurtagal maama la tasawuraayo bikhilaafi saa'iri ummatihi ummaddiisa intooda kale waa khilaafsan yahay marka masaladaa marka masalo uu nebigu khaas ku yahay waay marka ummadda inteeda kale mid mid waa gefayaan laakiin nebiga inuu gef loo daayo sideedaba ma leh gef risaale nebiga la imaan maayo wixii ijtihaad uu ku sameeyana haddii sidaas aan loo baahnaynna waxii ka daba imaanayo waayo loo qiri maayo ma loo daynayo sideeda ummaddu laakiin sidaas maaha aha iyaguna ummaddiisu fainahu yajuusu daalika kaas baa bannaan kulluhu dhammaantiis calaa kullin dhammaan mid kastaa oo minhum iyaga ka mida ah, munfaridan keligii marka uu yahay qof kastaa keligiis markuu yahay gef waa ku bannaan yahay ummadda fa amaa in ijtamacuu laakiin hadday ijmaacaan ay kulmaan kulluhum dhammaantood calaa qowlin waaxidin hal qowl hadday ku ijmaacaan falaa yajuusu calayhim korkooda kuma bannaana alkhadau gefka kamaa taqadama sidii soo hormartay yacnii ummadda iyadu wuxuu ku leeyahay dhammaantood ayaa cismo leh markay wada jiraan kulligood halhalkooda laakiin gef ma ka bixi karo macsuum ma ahan ummaddu iyadu dadka abubakar baa ugu fadli badan bacda nebi gef waa ka dhacaya cismo marka saxaabada cismadooda ma aaminsanin way gefi karaan laakiin gefkoodu de towbadana dadka iyagaa uga owleysnaa saxaabada wixii dembi dhaaf asbaabtiisoo dhanna dadka iyagaa uga horreeyey laakiin iyagu gef waa ku dhici karaan ijmaacooda ka waran marka saxaabadii oo dhan baa hal mas'alo ku ijmaacay qowlan waaxidan qowlkaasi waxaa la hubaa inuusan qalad noqonaynin maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan khiyaarnimadii baa dhumayso ummaddii la ammaanay wixii kulligood aynan isku khilaafin oy ku ijmaaceen haddii la yidhaha waa gef min alika ma dakarahu abulcabaas ibnu اlqaas wamin dalika waxaa ka mida ah waxa iimaanka ku tacalluqoo nebigu ou la gaarka ahaa maa dakarahu abulcabaas ibnu lqaas waxa uu sheegay annahu nebiga kullifa waxdahu isaga keligii waxaa lagu kallifay min alcilmi ogaalka waxaa loogaga kallifay maa kullifa annaasu dadka waxa lagu kallifay biajmacihim dhammaantood ummadda oo dhan waxa cilmi ahaan lagu kallifay kulligood nebiga keligiisaa lagu kallifay laakiin dadka kale sidaa maaha mid midkooda wax badan baa ka qarsoomi karo inuu sidii nebiga nin walbaa u ogaado cilmi u yeesho annagana laguma kallifin laakiin isaga waxaa lagu kallifay yacnii waxa ummadda mid mid kulligood waxa inay ogaadaan loogu talagalay bimajmuucihim isaga keligiisaa lagu kallifay wاstashhada albayhaqiyu calaa dalika bayhaqi wuxuu u deliishaday arrinkaa bxadiiثi bni cumara radi allahu canهuma can rasuuli اllahi salى اllahu عalيh ali waslama qaal bayna ana naa'imun yani ummaddan qofka alabulcilmi fariidatun calaa kulli muslim baa layidhi cilmiga dalabkiisu waa farad laakiin cilmiga innagana lagu farad yeelo waa xadidan yahay wax koobanoo markaas annaga aan marka waajibkeedu uu taagan yahay adaad yani waxaad dhicin karta qofku xoole inuusan ahayn oo weligiisba zaka ku waajibo cilmiga zakada inuu ogaado waajib kuma ahan qofkaasoo kale tawxiidka salaada meelahaasu jooga iyo soonka laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga waxaasoo dhan inuu ogaadaa waajibay ku ahayd mukallafuu ku ahaa illa dadkiyaa u sheegayo haddii kale marka cilmi kan waajib ku ah ayaa jiri kara oo adiga aan waajib kugu ahayn mid adiga waajib kugu ahoo hayruka aan waajib ku ahayn baa jiri kara laakiin nebiga ummadda waxa laga wada rabo cilmi mid mid kastaa isaga in laga helo qasab waayo maxaa yeele ciddii wax bari lahayd dadka isaga weeyaan ayb wuxuu marka bayhaqi soo istishhaaday xadiidkan bayna ana naa'imun baynaa xilli ana anigu naa'imun aan hurdo xilli aan mid hurdo aan anigu ahaa id utiitu waxaa la ii keenay biqadaxin haruub fiihi labanun caano ay ku jiraan fa sharibtu minhu waan ka cabay xataa innii aniga la araa intaan ka arko arriya cukanaanta dheragta yacnii haraadbaxa yejrii inuu soconayo dureerayo fii adfaarii cidhiyahayga aad baan caanihii u cabay u cabay u cabay ilaa yacnii ay ku dhowaadeen cidiyahayga inay ka soo baxaan saan uga cukanaaday uma acطaytu waxaan siiyey fadlii hambadayda cumar bna alkhaaab radia allaahu canhu baan siiyey qaaluu waxay dhaheen famaa awalta dalika ya rasuul allah arrintaa maxaad ku fasirtay qaala alcilmu cilmiga weeyaan buu hiya alcilmu qisadu marka waa cilmiga rawaahu muslim ayb xadiidkan bukhaari xataa waa wariyey wuxuu tusayaa marka nebigu alimaam ulbayhaqi sida uga fahmay waxay tahay nebiga haruubkan caanaha ku jiro cilmigii baa lagu yaa lagu ta'wiiliyey oo lagu fasiray rasuulka marka waa ka dhergey wuxuu ku kallifnaaday oo lagu kallifay inuu ka dhergo cilmigaas hamba soo hartayna cumar inuu siiyo marka waxa dadka kale iyaga hamba hambadoo kale ku ah nebigu inay ku dhammaystirnaadaana isaga laga rabaa saasoo kale uga qaatay ayb marka taas wax iimaanka ku tacalluqo waayo macaarifta cilmiga nebigu inta lagu waajibiyey waa ka badan tahay inta qof qof looguna loogu waajibiyey annaga wa min daalika waxaa ka mida kaagaasna annahu kaana yaraa nebigu wuxuu arki jiray maa laa yara annaasu xawlahu dadka agagaarihiisa waxaynan u jeedin fi saxiixi can caaishata radia allaahu canha anna rasuula اllahi sal l slam qaala laha nebiga wuxuu ku yidhi haadaa jibriilu kan waa jibriil yaqra'u calayki asalaam waa ku salaamayaa caaishana meeshay fadhisaa uma jeeda jibriil nebigana waa u jeedaa qaalad calayhi asalaam yaa rasuul allah nabadgelya korkiisa aad rasuulki allow taraa waxaad arkaysaa maa naraa waxaanan annaga u jeedin marka wax nebigu uu u jeedo oo dadka aanay u jeedin taana marka waxyaabaha iimaanka ku tacalluqo maadaama qeyd ay tahay oo wax dadka indhahoodii ka maqan isaga uu u jeedo waa la khaas arrinkaa isagana wa canhaa fii xadiii lkusuufi lkusuufka caaisho xaggeeda waxaa laga warinayaa alladii fi saxiixayni ku sugan wallaahi low taclamuuna maa aclamu haddaad ogaan lahaydeen waxa aniga aan ogahay la daxiktum qaliilan wax yar baad qosli lahaydeen wala bakaytum kaiiran wax badanna waa oy lahaydeen oo nebigu sal l sl sl salaad ku jira wuxuu arkay waxaa la arkay isagoo sidaa gacanta dhahaya haddana isagoo salaaddii ku jira waxaa la arkay isagoo gadaalgadaal isagoo usoo dibguriyayna isagoo soo dibguriyayna markaasaa la su-aalay markaasu wuxuu yidhi gacanta markaan sidaa dhahayo waxaan arkay jannadii horteeda lasoo dhigay waxaan doonay fa aradtu an atanaawala cunquudan laan oo laamaha jannada inaan soo qaataan habeybuu gadaalgadaal markaan u soo wuxuu yidhi naartii baa horteeda lasoo dhigay maa ra'aytu mandaran afdaca minha wax la arko oo ka argagax badan ma aanan arkin bumarkii la dheelmiyey waxaa la tusay malakuutusa malaa'ig iyo ilaa yacnii amaakin marka badan buu nebigu uu tegey oo dadku aynan arag jannadii baa la tusay naartii baa la tusay ayb waxyaabaha nebigu arkay waxaa ka mid ahaa oo dadka inay arkaan aan u suurtoobi karin labadii ninee qabriga lagu cadaabayey qof ogaan kara male qabriga waxaa laga yaabaa inaad maalin walba inaad ag marayso cadaabna oo ka socdo maa nadri dadka ma oga yani jinniga insigu ma oga nebiguna waa arkayay oo wuxuu yidhi sala اllahu calayh ali wasalam inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiirin ama axaduhumaa fakana yamshi biاlnamiimati ama alaakharu fakana laa yastatiru min bowlihi laba laam buu soo qaatay oo ku dhejiyey markaasuu yidhi lacala allaha an yukhafifa canhumaa maa lam yaybasaa <clears throat> labadan laamood intaysan qallalin inuu alla cadaabka ka fudaydiyo ayaa laga yaabaa uu xaqiiqa ku yahay waxyaabaha marka nebigu uu arkaayo aad bay u badnaayeen <clears throat> taasna marka waa kaa wa qaala albayhaqiyu bayhaqi waxa uu yidhi akhbarana alxaakim abu cabdillaahi bni اlbayic qala akhbaranaa mxamed bnu caliy bni duxaym qaala xadaana axmed bnu xaazim alkhifaariy qaala xadaanaa cubaydاllahi bnu muusa qaala akhbaranaa israa'iilu can ibraahiima bni muhaajar can ibraahiima bni muhaajir can mujaahidin can muwariqin can abi darin radia allahu canhu qaal qara'a rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu akhriyey hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shayan madkuuraa xataa khatamaha intuu ka dhammeeyey uma qaala waxa uu yidhi innii araa maa laa tarawn anigu waxaan arkaa wax aydnan arkaynin asmacu maa laa tasmacuun waxaan maqlayaa wax aydnan maqlaynin addat isamaa'u samadii baa jiiqjiiqlaysay waxuqa lahaa an ta'ida gar ayaana loo siiyey inay jiqjiiqlayso culays ay la jiqjiqlayso maa fiihaa mawdicu qadri usbucin far wax la eg booskeeda E, samada dhexdeeda ma ahaanin wax far la-eg boos far la-eg ilaa haddii uu jiro malakun malag yaa waadicun mid dejiyey ajabhatahu wejigiisa saajidan lilahi isagoo alla u ayb isagoo alla u meel taaka ah kama bannaano ilaa malag baa ku sujuudsan wallaahi low taclamuuna maa aclamu ilaahan ku dhaartay waxau yidhi allah baan ku dhaaranayaa hadaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay ladaxiktum qaliilan wax yar baa qosli lahaydeen bakaytum kaiiran wax badanna waad ooy lahaydeen wamaa tanadadtum biاnnisaa'i naagaha kuma aydnan macaansateen cala alfurushi goglaha korkooda yacnii hawaanka gogasha dusheeda uguma aydnan macaansateen uguma la raaxaysateen wala kharajtum ila asucuudaati waxaad u bixi lahaydeen bannaanada taj'aruuna ila allaahi idinkoo ilaahay u cabaadayo taj'aruuna ila allahi yacnii idinkoo alle u cabaadayo ood qaylinaysaan oo cadaabka inuu alle idinka magangeliyo wallaahi lawadidtu waxaan jeclaystay buu yidhi marka raawiga waa wax sidan dhahaya waa abudar baa sidan hadalkan dambe abudar baa le nebigu inuu sidan oo kale yidhaahdo mustaxiil oo kale waa waxyaabaha mudrajka lagu garto oo cilmulxadiidka marka laga hadlaayo wallaahi baan ku dhaartay lawadidtu waxaan jeclaystay annii anigu shajaratun geed inaan iska ahaado tucdadu la gurto geed la gurto inaan noqdo bani aadamba aanan noqonin baanba jeclaan lahaa buuri abudar yacnii mowqifkaas adag ee dadka sugaaya iyo cabsidaa nebigu sheegay inaan mukallaf noqonin ayaan jeclaan lahaa marka inuu rasuulku sidaa yidhaahdo waa mustaxiil maxaa yeele nebigu isagu maahan yacnii alle agtiisa wuxuu ka mudan yahay iyo risaaladii alle u keenay iyo noloshiisu nebigu ma ma tamaninayo inay eber iska noqoto hadalka waxaa le waa abudar radia allaahu canhu iyaguna marka waxaa sidaan ka keenaayo cabsi ayb iyo waxa nebigu u sheegayo indhahooda ka hor muuqdo cumarna hadalkanoo kale waa laga wariyey markuu sakaraadka ahay dhimanayo inuu yidhi leytahaa kafaafan intaan madaxtinimada soo haayey khayrkayga iyo sharteeda hadday isku dhikanaan lahayd waa ii dhacan lahayd khayrkii iyo shartii haddii laysla ekeeyo oo la yidhaahdo shartaadii iyo khayrkaagii waa laysku bixiyey intaadii kale cibaadaadkaagii kale ha ku anfacaan waa ii fiicnaan lahayd aad buu madaxtinimada uga cabsan jiray cumar radi allaahu canhu ayb iyadoo weliba dadku ay ammaanayaano isaga aanna ku qasbin ammaanta oy dadku uga marqaati kacayaan markaasuu wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa inaan ahaado neef xoolo ah oo qof dadkoodu intay soo suuqa ka soo gataan la qalo hilibkiisa la cuno dadkaa markaa ay halkaas sidaa ku dhammaado yaan inaan ahaado aan jeclaan lahaa shiicada marka waxay yidhaahdaan waxaas wuxuu u leeyahay waxay tahay xumaanta uu sameeyey buu ogyahay waxyaaba noocaasa iyo fiqhigiisa iyo cilmi inuusan lahayn iyo waxaas waa iska khuraafa shiico war shiico macno male isaga marka waxaa ka keenay macrifada uu u leeyahay meesha loo socdo khatarteeda ogaal uu ogyahay waa cilmi zaa'idaba ah ee ninka isagu isdhahayo intuu xumaan sameeyo haddana ku daraayo rajo kaasaa jaahil ah. qofka marka jahli waxaa qofka ugu filan wix isaga kediyo waxaa yarkood samaysa hadday ku kediyaan waa dhib warawaahu bnu maajahna waa wariyey xadiidka qaala albayhaqiyu yuqaalu waxaa la leeyahay ina qowlahu shajaratun tucdadu min qowli abidar waa qowl abidar wallahu aclam wamin dalika waxaa ka mida waxyaabaha ana allaha amarahu alla wuxuu faray an yakhtaara alaakhirata aakhira inuu ka doorto inuu doorto cala aluulaa adduunyada ka doorto allah subxaana wa nebigiisa wuxuu amray aakhirada iyo adduunyadana aakhirada doorto oo waxaa la yidhi rasuulka calayh isalaatu wasalaam in laga dhigo melig yani boqor rasuul ah rasuul boqor ah in laga dhigo iyo addoon rasuul ah oo aan boqortinimay waxba aan markaa helin markaa nebigu waxaa jibriil buu la tashtay jibriil wuxuu ku yidhi anta waabac hoos isdhig waxba boqortinimada ha ku falin nebigu marka waa iska diiday risaaladii iyo addoonnimadiiba uu doortay noloshiisu marka waxay ahayd nolol aad marka dad fara badan oo muslimiina nolosha ay ku nool yihiin nolol marka la fiiriyo aad uga waxay ahayd xagga maadada iyo waxaan dadka ka muuqda nicmada xaggeeda iyo uga hoosayso ayb sida yacnii waxyaabahan muuqdo walidaalika axaadiistu aaday ugu fara badan tahay saxaabada qaarkood waxay wariyeen nebigu mararka qaarkeed inuu cuni jiray inaanu heli jirin timirta midda la tuuro ee xun ee bololka ah wax uu uga dhergo timir bolol ah oo uu ka dhergo ma heli jirin xataa mid fiican iska badaa qolalka qaar mar wuxuu leeyahay nebigu wuxuu cunay ihaalati sanikha baruur soo shiirtay intay meel taallay maalmo meel taallay shiirtay ayaa nebigu markaa uu oga isyar badashayo dadku aynan jeclaynoo iska tuurayaan buu isagu cunay calooshuu dhagax ku xiran jiray qisadii jaabine khandaqa waa soo marnay isaga marka isagoo heli kara waxaa yacni fara badan isagoo heli karaa wuxuu ka doortay oo la amray inuu aakhirada qaato adduunyadanna waxba uuna ka soo ayb marka nebigu amaray ku ahayd annagoo noo wanaagsan tahay sidaas laakiin waajib loogama dhigin qofka hadduu adduunyadiisa isaga raaxaysta hadda haddaynan xaaraan ahayn dembi baa loo qorayaa ma la dhahayo ma fahmi laakiin isagu marka wuxuu ma'muur ku ahaa inuu adduunyada aakhiro inuu doorto adduunyadii ka doorto oo adduunyadii inuu ku ahaaday yani markaa midaan adduunyo badan haysanin marka axaadiidta iyadu sheegaysa rasuulku inuu mararka qaar sanad ciddiisa wixii uu ku nafaqadu nafaqada ciddiisa sanad waxay cuni lahayn oo meel dhigan jiray iyo waxaan aan ka sheekaynayna ma iska hor imaanaysa intuu sanad meel dhigto ayaa haddana nawaa'id iyo dad baa intay u yimaadaanoo culayskooda iyo baahidooda u sheegaan ayuu wixii isagu uu kaydsaday buu sii jiray markaasaa waxaa ka dhammaanaya marka wixii saddex bilood baa marka dab inaan la shidin ay dhici jirtay gurigiisa oo timir iyo biyo keliya laga cuni jiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam <clears throat> ibnu taymiya raximahullah wuxuu yidhaahdaa kitaabkiisa alfurqaan bayna awliyaa araxmaan awliyaa shayطaan nebi malag nebi yacni boqor ah iyo eh, yani rasuul boqor ah sida nebiyullaahi sulaymaan oo kale iyo rasuul aan boqor ahayn isaga oo adduunyada yani aan wax badanba ka qaadanin waxaa fadli badan buu yidhi rasuul aan boqor ahayn maxaa yeele khaatamu alambiyaai waalmursaliin eh, alla uma dooraayo waxaan fiicnayn waxa fiican oo akmalkaabuu u dooraya <clears throat> wa kaana yaxrumu calayhi waxaa ka xaaraam ahayd nebiga korkiisa an yamudda caynayhi labadiisa indhood inuu u taago ilaa maa waxa mutica bihi loogu raaxraaxeeyey almutrafuuna kuwa loo nicmeeyey <clears throat> min ahli dunya dadka adduunyada ah <clears throat> dadka reere adduunyada ah waxa loogu nicmeeyey inuusan u hanqal taagin taas baa la amray waajibna ku ahayd walaqad aataynaaka sabqan min almaaani wاlqur'aan alcaiim <clears throat> laa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajaha suuratu daahana ilaahay saas oo kale ayuu yidhi aswaaja minhum zahrata alxayaati اdunya linaftinahum fiih warisqu rabbika khayru waabqaa ayaa isaga marka waxaa la amray qur-aan baan ku siinay waxii baan ku siinay nicmada waa kugu badinay dad marka waxaan nicmo weynba aan ahayn oo adduunye iska ah ha fiirinnintaa tan ka tagtaa la marka nebigu isagu waajibay ku ahayd inuusan fiirinin dadkaa waxa loogu nicmeeyo adduunyada ah tan alla isagu siiyey oo fiiriyey qur-aanka ah dadkan iyagu waxyaabahaasoo dhan sida nebigu waajib uguma aynan ahayn wamin dalika waxaa ka mida annahu lam yakun nebigu ma uunan ahayn lahu isaga uma aynan ahayn oo uma bannaanayn tacalumu shicri gabay barashadiis wamin dalika waxaa kaa ka mida annahu lam yakun lahu tacalumu shicri yacnii shicriga gabay barashadiisu maba uusan lahaynba hadduu isku daya inuu gabay barta xataa ma baran karin wax dadku ay gabaygu wakhtiyar ku xifdi karaan isagoo nebigu yacnii waxyaabaha dad badan ay gabay soo rakibi karaan oy alifi karaan isagoo nebiga intaasoo macluumaad iyo cilmi haddana la siiyey kartidaa la siiyey haddana karti ou beyd gabaya ku bilaabo oo uu ku alifa ma lahayn nebiga alai slm lama siinin xikmadaana taa ka dembaysanayb xikmaduna waxay ahayd maaha in marka in luqadda uusan aqoonin luqadda waa yaqaana laakiin shicirkaa loo diidayay haddii markaa shicirku uu samayn lahaa dadkan baaba marmarsiyo uga dhigan lahaa nebigu qura waa shaacir luqadii buu saa u yaqaanaa marka waxay dhihi lahaayeen shaacir isagoon marka shaacirba ahayn bay shaacir ku sheegeen maxaad malay lahayd hadday markaa shicir u lahaan lahaa aayadda qur-aanka suuratu yaasiinna waxay ahayd wamaa callamnaahu shicra wamaa yenbagii lahu shicir ma aanan barin manaba u habboonaba isaga shicir mar baa waxaa la sheegay inuu isku dayey beyd gabaya inuu yani markaa uu soo istishhaado iyo oo dad hore u tiriyeen iyo inuu sheego ayuu damcay markaas uu gefgefay markaasaa rasuulka ilaahi sidan maana waa saan baa layidhi shicir aniga ma aqaano yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam nuqsaan marka maaha isaga shicir uuna baranin ama aqoonin isaga nuqsaanku maaha waxay ku tahay sharafay u tahay maxaa yeele waxyigiisii ayaa lagu sugaan ceeb marka maaha iyo cilmi darro iyo ma aha ayb qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa callamnaahu ma anan barina shicra gabayga wamaa yenbaqii lahu manaba u habboonaba maxal uma aha wacan cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi sal slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay buu yidhi maa ubaalii u aaba yeeli maayo aniga maa utiitu waxa la isiiyo in ana sharibtu tiryaqan in ana anigu sharibtu inaan cabo tiryaaقan tiryaaqu marka daawo dadka sasameeyaan iyo ama tufta inta markaa wax lagu tufo oo daawo darteed marka ay dadku u isticmaalaan tiryaaq aw amase tacallaqtu inaan xirto tamiimatan qardhaas ama xirsi ow qultu shicra ama shicir inaan dhaho min qibali nafsii nafsadayda ka dhaho oon anigii soo alif rawahu abu daawuud yani macnuhu waxaa weeyaan tamiimo xorashadeeda waa khatar saad ogtahay ayb shicir inaan tiriyo saasoo kale iyo tahay aniga tiryaaquna marka waa adwiye loo isticmaalo sun in loogaga hortago ayb macnuhu marka shicirku anugu wuxuu iga joogaa tamiimadaas iyo meelaha meeshay joogto falihaada qaala asxaabunaa waxay dhaheen buu yidhi asxaabteenna innahu kaana yaxrumu calayhi waxaa ka xaaraamaha dushiisa tacalumu shicri shicir barashadiis xaaraan bayba nebiga ka ahay sal slam wamin dalika anahu lam yakun yuxsinu lkitaaba wamin dalika waxaa ka mid a waxyaabaha iimaanka ku tacalluqoo nebiga ula gaarka ahaa annahu isagu lam yakun ma uunan ahayn yuxsinu inuu wanaajin karo alkitaabata dhigidda <clears throat> wax dhigidda nebigu ma hagaajin karinoo aad uma aqoonin sida wax loo qoro bimacnaa ummi buu ahaaba <clears throat> tilmaantaabuuna lahaayo aladiina yatabicuuna rasuula الnabiya اlأmiya aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi اtowraati wاlinjiil ayuu alla yidhi sidoo kale wuxuu yidhi wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takhuطuhu biyamiinika ida lartaaba اlmubطiluun dadkaasa shakin lahaa aduu wax qori lahaa isagu marka nebigu waxma qori jirin xaraf ama laba xaraf qoraalkooda sida loo qoro uu yaqaanana uminnimadaba looga bixi kara dabcan saa ogsoontihiin oo qofka uminnimada wuxuu ka bixi karaa marka uu qoraalka qori karo wuxuu doono uu qori karo loo yeeriyo uu dhigi karo wixii meel ku qoranna uu akhrin kara laakiin hadduu xaraf ama laba ama saddex yaqaano uminimadiibuu ka baxay ma la marka rasuulku uminimadiisu marka nuqsaan ma aha kamaal wa maxaa yeele isagoo ummi ah xikmad baa lagala dan lahaa oo waxyigiisaa lagu sugaayey aaniyan haddana uminimadiisu cilmi fara badan buu ku lahaa ayb dadka hadda joogo maanta jooge wax qori karee wax akhrin karo si kasta hadday u dadaalaan ma keeni karaan cilmiga rasuulka calayh isalaatu wasalaam waxa uu diinta ka yaqaanay cid qof ka taqaana ma la helaayo maayn wax intaasoo ummada cilmi ku kala jira isaga umbaa laga dhexlay marka ammaana iyo taaceeb uma aha laakiin maanta ninkii yidhaa nebigu umiba waa uminimadan uga dayana haddaad tidhaahdied axuma baranaysi marlaa kitaab walaa sunno midna qofkii ma baranayo faa'iidana marka taasi ma laha qaal wakaana yaxrumu calayhi dalika qoraalkana nebigu xaaraanooba ka aha inuu wax qoro ama u qoraal barto sida wax loo qoro qaala allahu tacaala aladiina yatabicuuna arasuula alnabiya alummiya kuwa raacaya rasuulka nebiga ummiga ah alladii yajiduunahu ay helayaan maktuuban ku la qoray inuu yahay la dhigay cindahum iyaga agtooda fi tawraati walinjiili lagu dhigay ilaa akhir ilaaya waqaala tacaala wamaa kunta ma aadan ahayn adiga tatluu inaa akhrinaysid min qablihi qur-aankan ka hor min kitaabin kitaab ay maktuuban shay qoran inaad akhrinaysay kitaabkan qur-aanka waxygan ka hor awal ma aadan sidaa ahayn walaa takhuduhu biyamiinika midigtaada inaad ku dhigaysood ku qoraysana ma aadan ahayn idan haddaa sidaa ahaa lahayd ood hore wax u qori lahayd oo qoraalka u aqoon lahayd lartaaba almubdiluuna kuwa mubdiliinta oo shakilahaaya marka qabla alwaxyina waxma qori jirin bacdalwaxyina waaba tana haddayba ku arkaan bannaan waqad zacama bacduhum qaarkood waxay ku andacoodeen annahu sala allahu calayh ali wasalam nebigu lam yamut inuusan dhimanin xataa tacallama alkitaabata intuu kitaabada ka bartay ilaa markuu dhimanayay nebiga qor-aanku waa yaqaanay dheheen qaar wahaada kani qowlun hadal weeyaan laa daliila calayhi wax daliila korkiisa ounan ahayn fa huwa marduudun waa qowl la radiyo la celiyo ilaa maa rawaahu lbayhaqiyu waxa uu wariyey bayhaqi maahane min xadiidi abi caqiil yaxya bni اlmutawakil can mujaalidin can cawni bni cabdillaahi can abiihi qaal lam yamut rasuulu lahi sal slam nebigu ma dhimanin xataa kataba waqara'a intuu wax ka qoray waxna ka akhriyey qaala mujaalid fadakartu dalika lishacbiyi baan u sheegay faqaala qad sadaq hun buu sheegay buuyi qad samictu min asxaabina waxaan ka maqlay yadkuruuna dalika sidaa inay sheegayaan markaasuu ibnu kaiir wuxuu yidhi yaxyaa haadaa yaxyahaani daciifun waay wamujaalidunna fiihi kalaamun ninkaa mujaalidana war baa ku sugan xadiidku waa daciif marka kaasna meel iskaga ilow wahaakada dacaa bacdu culamaa'i almaqrib sidaasoo kale wuxuu yidhi culimmadii maqrib qaar ka mida waxay sheegteen annahu sala allahu calayh waali wasalam kataba nebigu inuu wax qoray intaa uu sheegayay marka waxay tahay abulwaliid albaaji abulwaliid albaaji saaxibu kitaabi almuntaqaa fii sharxi اlmuwaطa yani muwaطa sharxiisa kitaab almuntaqaa la yidhaha buu leeyahay abulwaliid albaaji xadiidkana kutubuu ku leeyahay fiqiga maalikiyadana kitaabbuu ku leeyahay waa imaam weyn oo jaliiloo macruufa oo maaliki ah ayb xadiidka iyo fiqigaba aad u yaqaanay iyo usuulka ayb isagaa ayaa marka wuxuu yidhi nebigu waxwaa qoray buu yidhi ayb annahu sala اllahu calayh ali wasalam kataba yowma sulxi اlxudaybiya maalintii xudaybiya nebigu waxbuu qoray buu yidhi say marka ku timidna xadiid bukhaariga ku jiro qabsaday oo wuxuu yidhi xadiidka waxaa ku jirtay nebiga cali buu ku yidhi tir muxamedun rasuulullaah rasuulullaahi tir buu yidhi nimankan waa diideeni markaasuu cali xoogaa wuxuu is yidhi amaa waxyi iyo gadaal ka yimaadaa waa isdaahdaahiyey rasuulka ilaahi rasuul waa tahay see loo tiraa iyo markaasaa markaasaa eh, waxaad qortaa buu yidhi moxamed bnu cabdillaahi dhig markii dambea marka uu tiray riwaayada bukhaari marka waxay leedahay fakataba moxamed ibn cabdillaahi buu qoray marka siyaaqana marka waxaa soo socday hadalkii nebiga yani qisadii nebiga laga sheekeynay marka waxay noqotay fakataba nebigu wuxuu qoray muxamed moxamed ibnu cabdillaahi buu qoray fakatabadaas buu marka ku dhegay waxa uu yidhi abulwaliid ilbaaji nebiga waa qoray sulxulxudaybiya waa ka waxbuu qoray sida xooga badanna marka riwaayadu sidaa waa isagaaba sheegaya ibnu kaiir oo faakhada waxay riwaayadu leedahay faakhada rasuululahi sal l slama fakataba haada maa qaadaa calayhi moxamed bnu cabdillaahi buu dhigay see loo jamcina marka aayadahaas iyo xadiidkan fakataba waxaa la leeyahay nebiga usnida usnida alficlu ilayhi majaazan nebigu sal l slam ficilkan kataba isagaa loo tiiriyey majaaz ahaan ee bimacnaa waa amray rasuulku waxuu dhihi karaa qofuu dhihi karaa qor sidan qor haddii marka nebigu amar bixiyo waxa wax qoray isaga unbuu noqonayaa waa loo tiirin karaa ficilka sidaan oo hadda annaga afkeenna maxaa ku badanna war ninkii hebel ayaa dilay baa laleeyahay madaxweynihii horaa dilayaa laleeyahay de waxaa laga yaabaa madaxweynuhu intuu qori soo qaatay isagu xabadda kuma dhufanin ogow askartiisa u diray maadaama xukunkiisa lagu dilay alficlu yusnadu ilayhi ficilka isagaa loo tiirinaa majaazan mubaasharo hadda lagama wado nebigu mubaasharatan buu la baashiray qoraalka maa macnayeedu macnuhu waxaa weeyaan wuu qoray waa amray hadduu isagu amray isagu unbaa qoray marka walidaalika waa ku badan tahay axaadiidta taas kale nebigu saaisaaba wuxuu u qoray heraqla ayuu nebigu u qorayaa lagu leeyahay kataba sala allahu calayh ali wasalam ilaa heraqla isagaa qoray shardi maaha waa yeeriyey baan la fahmaan umalayna marka macnuhu marka sidaa ay nebigu waxba ma qori jirin isagufa unkira calayhi waa lagu inkiray marka arrinka abulweliid ashadd alinkaari inkirid tan ugu daran watabara'uu min qaa'ilihi culimmadana way ka beri noqdeen qofka sidaa yidhi calaa ru'uusi almanaabir mimbarka korkiisii ka radiyeen hadalkaa markuu abulweliid uu yidhi bal qaarkood waxay u nisbeeyeen kufri waa zandaqay dheheen aayado qur-aanuu beeninaayo bay dheheen banaay alladiina yatabicuuna rasuula nebiya ummiyaba ilaahay leeya waa qoray buu dhahayaa hadal marka meel dheer bay gaadhsiiyeen marka qaar gabayayba ka tiriyeen wa camiluu fiihi alashcaara gabayo ayay ka sameeyeen qisadaas marka ninkaan waxaa weyaan wax kufri gaaraya maahani oo mas'alada ijtihaad oo hadda uun suurtagal ay ku noqon kartee warkeeduna uu badan yahay laakiin gaalnimo maahan aayadda in aayaddana ma beeninin abulwaliid ilbaaji marka laakiin qowlkaa uu ku tegey fahm saxiixa maaha waxaa la dhihi karaa waa qowl khaldan oo laga raajaxsanyaho saxiix ahayn bis intaa unbaa la dhahay waqad garahu dalika waxaa kediyey kaagaas maa jaءa fii bacdi riwaayaati اlbukhaariyi wuxuu ku yimid faأkhada rasuulu اlahi sal ا ly slama fakataba hada maa qaضىa calayhi moxamed bnu cabdillaahi buu qoray waqad culima waxaa la ogaaday buu yidhi marka ana almuqayada naska kan la qaydo yaqdii inuu yani uu ka haalib noqonayo ka adkaanayo cala almuطlaqi midka la iطlaaqay nas la iطlaaqay iyo mid la qayday hadday iska hor yimaadaan cinda tacaarud usuulka wuxuu leeyahay yuxmalu اlmuطlaqu waxaa lagu xambaarayaa midka muطlaqa cala almuqayadi midka fasiran oo shardiga iyo waxyaabaha lagu qayday fa fi riwaayati اlukhraa riwaayada kale waxay leedahay faamara caliyan fakataba midaan baaba wax kala bixisay marka riwaayadii hore ilaaq baa ku jiro faakada rasuulu lahi sal slama fakataba ayay ahayd middan kale riwaayada kale bukhaari waxay leedahay faamara caliyan caliboo muslim uu werinaye faamara caliyan cali buu nebigu amray fakataba cali waa qoray markaa ka riwaayadan dambaa lagu fasiraa fakatabadan ayb marka waa majaaz daliil wata waa kanoo kale ma la diidi kara hada maa qaadaa calayhi moxamed bnu cabdillaahi marka masaladan halkaabuu ku uga haray ibnu kaiir marka wuxuu ku leeyahy riwaayada dambe wax fasirayso qaado middaan iyadu marka shakiga ku jiro ama sidaanna suurtagal tahay sidanna suurtagal tahay sida suuragasha ee saxda ah midda dambe ka qaado iyaday ku jirtaaye ayb waana cilmiga marka usuulka in loo baahan yahay waxyaabaha ku tusaayo haddaan riwaayaadka la jamcinin usuululfiqigana aan loo yeelanin ilmaam waxaan say iskaga hor imaanayan lama fahmay ninba mid buu ku dhegaya waa cudurka haddana haysta annaga ayb waxaad arkaysaa laba qofoo ama ishaysto ama mas'alo qof uu taxriiriyey mid kale haddana wuxuu leey wax ka jira male taxriirkaas qur-aanku marka konton aayadood ka soo bixinaya oo iska akhrinaya aayaddan aayaddan aayaduu daldalanaa low marka aayadaha iyo ka kale wuxuu sheegay nusuusta inta la fiiriyo wixii mutlaq iyo muqayad tacaarud hadduu jiro caam iyo khaas yacni xadri iyo ibaaxa waxaan usuul lagu qoray qawaaniintaas haddii la raaco aayadaha sida loo iyo axaadiidta sida loo jamcinayo ama sida waxa raajixa iyo kan marjuuxa waa la kala garan karaa xukunka raajixa naasikha iyo mansuukha iyo waxyaabaha marka ahmiyadda usuulku uu leeyahay iyaad halkan marka ka garanaysaa dadka marka waxaa wareeriyey qof uun wax iska akhrinayo waxaa laga yaabaa marka dadka caamaduna inaynan kala sooci karin qur-aan iyo xadiid keliya un qaala rasuulullahi qaala allahu tacaala laakiin qaala allahu tacaaladan meesha loo wado ma ku saxsan tahayna mase kuma saxsana yaa shaqadiisu ay tahay taas ahlu cilmiga walidaalika shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa wuxuu yidhaahdaa deliilka in la fahmo waa sahlan tahay yani si fiican u fiiri yacnii deliilka qofku inuu garto waa sahlan tahay deliil waa maxay aayad iyo xadiid aayad iyo xadiid qofku inuu garto waa fududahay laakiin madluulka iyo deliilku say isu mudaabaqaynayaan fahamkoodu culummada khaaska baa leh buu yidhi cilmi u leh ayb waxaa kale uu yidhi cinda tacaarud laba deliil qofku inuu fahmo aayaddaanna yaqaan aayaddanna yaqaan waa suurtagal laakiin markay labadan aayadood sida kuu muuqato wax iska hor imaanayo kale ay yihiin wajhuljamcigu wuxuu yidhi khawaasu ahlilcilmi bay shaqadooda tahay dadka cilmiga ku raasikhay oo yacnii usuulka iyo musطalaxa iyo funuunta marka qur-aanka iyo sunnada lagu fahmo culuumulaala dadka aqoonta u laho khawaasu ahlilcilmi bay u baxdaa oo taqaan yaqaanaan buuy marka tan hore cawaam waa iska geli kartaa laakiin midda dambe tacaarud hadduu dhaco see wax loo jamciyaa xadiidku inuu sugan yahay in aanu sugnayn naasikhi mansuukh iyo wixii kale la xidhiiray macnahaa leh fahamkooda waa midda marka dadku ay iskaga fadhiyaan walidaalika dadka fuqahada unbaa taas yaqaanaan amaa dadka iska sadxiyiinta wax iska xifdiya uun keliya waxaa laga yaabaa deliilka iyo madluulku inuuna isu qabanin qofkan adiga dhowma waxaa u daba joogaysaa aayado akhriyaa miyaad u daba joogay marka ma la yeelayo walidaalika khawaarijtu wax ka aayad akhris badnaay ma jirin walidaalika aayadaha ay akhrinayaan maba fahamsanayn macaanidooda meel aynan lahayn bay u rari jireen aayadaha ayb saxaabadii fiqiga iyo fahamka badnaydna waa taagan yihiin iyagii baa ka boobayo oo kursigaas fadhiisanaya ayb fii kulli waqtin waxiininna marka waa jiraan saasoo kalena ayb dad iyagu marka rabo si fudud inay muftiyaal ku noqdaan raba marka qofka inuu ku isaga inuu waxbartaa marka muhim ah si dadka hadday doodaan ka toosan iyo kan kale u kala ogaado aqli laguma ogaan karan low haddii cumriga nuux lagu siiyo nebi nuux cumrigiisa haddii la idin siiyo intaasna aqli la idinku shubo ma lagu fahmaya saas kuma fahmi karnaan ilaa culumtan fiqhiga iyo fahamka yacnii waxyaabaha asaasiga u ah fahamka ilaa la helo haddaan marka taas la garanin caqligaaga ninka caalimka xaqiiqiga iyo mutacaalimka maku kala sooci karo ayb marka in wax la barto wamin daalika waxaa ka mida kaagaas anna alkadiba calayhi nebiga oo lagu been abuurto laysa ka kadibin been abuuroo kale ma calaa hayrihi hayrkii lagu been abuurto yani nebigo lagu been abuurto lamid maahan hayrkiisa oo lagu been abuurtay faqad tawaatara canhu salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi nebiga waxaa ka tawaaturtay anna man kadaba calayhi qofka nebiga ku been abuurto korkiisa mutacammidan isagoo kas u yeelaayo hadduunan kas u yeelin oo u maleeyey waxaa kitaabuu ku arkay xadiid ahaan u sheegayaa uma qasdin nebigu inuu ku been abuurto amase wuxuu rabay xadiidku inuu si u akhriyo akhriskii baa ka qaldamay eray kalau akhriyey maalan qasad maaha middaasoo kale ana man kadaba calayhi qofkii nebiga ku been abuurta mutacamidan isagoo u qasdaaya falyatabawa ha ka diyaarsadaa nebiga laga wariyey qofkaasi maqcadahu meeshuu ka fadhiisan lahaa min annaari naarta iyo marka meeshana marka aad baa laysu hayaa ayb haddii adan marka aqoon badan u lahayn xadiidka nebiga saxiixiisa iyo daciifkiisa afkaaga hayso afkaaga hayso adiga kuma kalifnid inaad dad wax u sheegta nacam cilmiba mabelihid yaa kugu kalifa inaad dad wax u sheegtana iska dhaaf ha ka istaagin masaajiddan dadka yani waxaa lagu ibtileeyey masaajidday ka istaagayaan axaadiiay daldalaayaan inay saxiix yihiin inay daciif yihiin inay mawduuc yihiin war umahaayaan adiga marka maxaa dadkan wax u sheegayaa buu le khayran rabaa balliquu canii walow aayaa nebiga yidhi war aayadda iyo xadiidka haddaad taqaan gaarsidaas haddaadan aqoonin qul maa asalkum calayhi min ajrin wama ana min almutakallifiin ayb waxba ma taqaanin iska dhaaf ninka wax yaqaan hadduu wax sheegi waayo isaga dembi loo haystaa adiga maxaa kuu geeyey marka nacam walidaalika ibnu wuxuu yidhaahdaa dadka boqorada wax u saxeexo boqorada wareegtada ay qoraan dadka diyaariyo oo marsuumka marsuuma carabiga lagu yihaha wareegtada dadka sameeyo oo markaa boqorka sekreteerka u ah u diyaariyo saxiixa laog oo mararka qaarkood marku maqnaanayo baxayo uu leeyahay ku sime adaa iyaa iisi saxiix yani qofuu og yahay uu soo xushay waayo darajo weynowna agtiisa ka joogaa kaasi culummada marka wuxuu leeyahay iyo fuqahada islaamka fuqahada culimmada laba u kala qaybiya iclaamulmuwaaqiciinka dadna waxaa weeyaan ruwaad axaadiistay wariyaan istimbaadkii iyo fiqhigii iyo ma la siinin dadna waxaa weeyaan axaadiidtii iyo fiqigii istimbaadkii baa laysugu daray imaam shaafici imaam axmed maalik bukhaari abu daawuud a'immada waaweyne fiqiga xadiis isku dartay wuxuu leeyahay fuqahaau اlislaam waxaa weeyaan man daarat calayhim اlfutyaa fatwada dadkay ku dul wareegto kuwaasi marka wuxuu dhahayaa waxaa weeyaan yuwaqicuuna can rabbi اlcaalamiin ilaahay xaggiisay wax ka saxeexayaan qofku marka inuu noqdo muwaqic can rabbi اlcaalamiin ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa mid wax ka saxeexayo ilaa markaa leedahay hada xalaal wa hada xaraam xag allah wax ka saxeexayo waa ku ogyahay ilaahay waa ku arkaya waana ku dhagaysanayainaad gaartay darajadaas iyo inaada gaarinna waa ku yaqaanaa haddaad marka ku orado dadka waa laga celi la'yahay taasna haddaad marka ku orado mansiladaas fadhiisato xataa haddaad sax sheegto adugaa gabsantahay mar walba nbig sal sl wuui qudaaddu waa saddex laba marka in la cadaabayo sheegay midna badbaadayo mid xaqi gartay ku xukumay oo ku ijtihaaday taas waa badbaadaya midna xaqii ma baranin xaq ma yaqaano jahli buu iskaga xukumaa wax kan kalena xaqii waa yaqaanaa laakiin ma ku xukumaayo camdan ayuu u khilaafayaa labadaas waa naartay ku jiraan yuu nebiga sal slam khatar waxaa marka qofku inuu yacnii ilaahay xaggiisaan ka saxiixayaa intuu yidhaahdo saxiixiisuna uu faalsa yahay qofkii maanta nin boqora inta waraaqidiisa soo samaysto tiin berihiisa soo xado oo saxiix beena ku dhufto wax uunan soo saxiixin ku dhufto adduunyadan maxaa lagu sameeyaa buu leeyahay ibnulqayim xabsi iyo xarig iyo dil ayuu mutaysanayaa fama baaluka marka allahu subxaanahu wa tacaala rabbulcaalamiin haddii marka been laga sheegayo walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala اllahi اlkadib marka qofka qofka uu fadwada weydiinayo inuu fahamsanaadaa la rabaa walba dad ahlu cilmigo waaweyn oo cilmigooda laysku raacsan yahay inuu su-aalo uu yidhaahdo war qofkaan wax ma yaqaanaa wax ma yaqaano adaa cilmi taqaana balii sheeg markaa kadib fadwadiisa haddii la doono hala tixgeliyo saasayna waagii hore ahaa jirtayba marka nebiga in lagu been abuurtaa ayaa ayaa imaanayso aad u fara badan marka qofaan iska hubsaninba wax iska sheego qaala rasuulullahi nebigaa saas yidhi goordhow marka waxaad arkaysaa meelahan dadka isugu yimaada iyo ama baabuurta dad iskaga fadwoonayo nebigana markhaati gashanaywaxyaabaa ugu yaabka badan yacni dad waxaad arkaysaa isku haysta nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay gaalada nin baa wuxuu yidhi gaalada diintooda ku dhaari jireen ilaahay kuma dhaari jirin diintooda ku dhaari jireen manaa diinkooda ku dhaari jireen laata iyo nebi wax ku dhaarinayaa kirishto iyo saliib miyuu wax ku dhaarinayaa saliibka kana aaminsan wax jira ma ah waxaa marka nebigaa yiri nebigaa yiri buu ku doodayaa mana laga celi kara war iska daa culimmadan waa iskhilaafsantaha tiradii ay ka bateenuu leeyahay yacni maskaxdiisa wuxuu ka keenay culummo mar walba waa iskhilaafsan tahay buu aaminay kolley adug ku kuraaco ma way doontido isleeyahan yani baabkaas inuu naar ku galo khatar waayo qofku naan mahan marka haddaydan lahayn iska dhaafa iska yani qofku hadduusan lahayn inuu iska dhigaa nabadgelyadiisa ugu jirtaan ruwiya hada alxadiidu xadiidkan waa la wariyey min ariiqin nayifin min yani min ariiqi nayifin min ariiqi nayifin dad badan ariiqood min ariiqi nayifin waamaaniina sideetan iyo dhowr ariiqooda saxaabiyan ah yaa lagu wariyey fahuwa fi saxiixayni buu ku sugan yahay min xadiidi caliyin waanas abi hurayra wاlmugiiraةi bni shucba wacinda albukhaariyi min riwaayati zubayr bn اlcawaam wasalamata bni lakwac wcabdillahi bni camrin walafduhu balliquu canii walow aaya xaggayga dadka ka iga gaarsiiye aayadba ha ahaatee ayay aayaddan dadka aaday u soo qabsadaan dad badana soo qabsada maxaa lagu xijiyey waxadiثuu can bani israa'iila reer bani israa'iil ka sheekeeya walaa xaraja wax dembiya ma aha waman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar waman kadaba calaya qofkii igu been abuurta mutacamidan isagoo u qasdayo falyatabawa maqcadahu min annaar meeshuu naarta ka fadhiisan lahaa ka diyaarsan wfii musnadi axmeda can cuثmaan wbni cumara waabi saciidi wawaailata bni اlasqac wzayd bni arqam wacinda الtirmidiyi can ibni mascuud warawaahu bnu maajah can jaabirin waabi qataada ummahaatu sita buu saa u maray marka inta xadiidkan duruq uga jiri jira qaarkood waqad sanafa fiihi jamaacatu min alxufaadi jamaaca xufaadda ka mida xadiidkan bay ka sanifeen taas yani juz dhan oo xadiidkan duruqdiisa lagu jamciyo kaibraahim alxarbiy ibraahim alxarbi saaxib اlgariib wayaxya bni saacidin wاطabaraaniyi wاlbazaari wabni mandah wagayrihim min almutaqadimiin wabni اljawsiyi oo kale wax ka alifay wayuusufa bni khaliilin min almutaahiriin wasaraxa bitawaaturihi xadiidkan mutawaatirnimadiisa waxaa caddeeyey ibnu salaax abu camar ibnu salaax wاnawowiyu alimaam اnawowi wagayruhumaa iyo kayrkooda min xufaad اlxadiiثi wahuwa اlxaqu ibnu xajar wuxuu yidhi mima tawaatara xadiiu man kadab waman banaa lilaahi beytan waxtasab ru'yatun shafaacatun waalxawdu waru'yatun wahaadii bacdu xadiid mutawaatir uu ka hadlaayay laba beydoo gabayo ku sheegay kanaa ka mida marka mima tawaatara xadiiu man kadab xadiidkan w falihaadaa saa darteed wuxuu yidhi ajmaca alculamaau culimmadu waxay ku ijmaaceen calaa kufri man kadaba calayhi qofkii nebiga korkiisa ku been abuurto gaalnimadiisa ayay ku ijmaaceen mutacamidan isagoo u qasdayo mustajiizan lidaalika bannaysanaya arrintaan can oo beentaasi bannaysanaya qaaraaba bannaystayba kutubta musalaxa sida ku sugan waxay yidhaahdeen naxnu nakdibu lahu laa calayhi innaga kuma been abuuranaynee nebiga in lagu been abuurtaa la diidaya waa u been abuuranaynaaye isaga diintiisa si loogu dhaqmo darteed ayaan axaadiid samaynaynaa been ah dadkan khayrka usoo jiidayna karaamiyada iyo firqooyin noocaasaa jiri jiray oo qaara waxay yidhahdeen dadkaan aragnay fiqiga abu xaniifay aadeen qur-aankii bay ka jeesteen fadaa'il baa marka suurad suurad la sameeyey marka oo nebigu uusan dhihin marka nebigu shareecadiisu been uma baana inta saxda ay ku taha ku filanba fadli laga rabo ayb marka ninkii isagoo nebiga intuu ku been abuurto haddana bannaysto gaalnimadiisa waa lagu ijmaaca layskuma khilaafin waاkhtalafuu fi اlmutacamidi faqad waxay isku khilaafeen culimmada kan u qasdo nebiga ku been abuurashadiisa faqad oo keliya oon bannaysanin dembi inay tahay waa arkaa waa ii bannaan tahay ma dhahaayo laakiin nebiguu kas ugu been abuurtaa kaasay isku khilaafeen marka culimmada faqaala shaykhu abuu muxamedin abu muxamed aljuwayni waalidu imaami alxaramayn imaamulxaramayn waalidkiisu ah abu muxamed aljuwayni fuqahadii khuraasaaniyiinta waaweyneeda shaaficiyadu ka mid ahaa dadka fadwada ay ku wareegto ka mid ahaa wa kaana min asxaabi alwujuuh madhabka shaaficiyada dadka asxaabulwujuuha la yihaa ayuu ka mid ahaa isagu wuxuu ku tegey uu yidhi yakfuru aydan waa gaaloobayaa kaas xataa wakhaalafahu ljumhuuru culamada badankood laka ku khilaafeen hadalkan marka waxaa la qabay abulfadl ilhamdaani ayaa la qabay gaalaysiintan qofka nebiga beentiisa u qasdo walow yaanu bannaysanine labadaa culamo imaamu dahabi laftirkiisa mararka qaar saasu u leexdaa iyagu waxay ku tageen gaal inuu yahay meeshay ka fiirinayaanna waxay tahay nebigoo kas loogu been abuurto waa sharci la sameeyo kala oo la yacnii tan sidan baa xalaal ah sidan baa xaaraam iyadoo la dhahayoo kale ila nebigu warkiisu waa xugune uma low taaba marka masaladan dambena marka waa laysku khilaafay jumhuurku waxay u badan yihin hadduunan xalaashanin oo dembi u arko gaalnimo ma ah jumhuurku saasay u badan yihiin suurada hore oo hadduu xalaashadana waa lagu ijmaacsan yahay gaalnimadiisa marka culimmada maanadooda waxaa ka mid a naqliga masaa-isha wixii laysku khilaafo sidii loogu kala tegeyna waa sheegaan ayb marka hadday adigu si kula raajix noqoto <coughs> sida kale marka macnaheedu maahan inay baadi ay tahay iyo dalaal hadda qof hadduu iska soo boodo uu yidhaahdo jaahil ah abu moxamed iljuweyni waa takfiiri maxaa la dhahayaa marka masaladan masale ijtihaad ku dhisan wayna qolada waa ijtihaadda kuwana waa ijtihaadin adigu marka bayna araajix walmarjuux inaad ku jirto oo tiraasa qowlkan waa laga raajixsanya kan baa raajix ah waa garwa gar qofku waa u yeelo karaa ama culummadaa tan rajaxday tanna lama rajixin war la garan karo laakiin masaa-isha sidaas oo kale ijtihaadka ku dhisan haddii laga dhaliya marka bidco iyo inxiraaf iyo waa daran tahay <clears throat> dadka ajhalu nnaas aana waxaas ka dhaliya dadka kuwa ugu jaahilsan baad arkaysaa masaa-ishaas inay ka daba rafanayaan furuudulacyaanka u ahaana inay gabeen oo aysan fahamsanayn baa laga yaabaa maanta dhan marka wuxuu ku mashquulsan yahay mas'alo saan oo kale oo culumo isku hayso faaxmed bnu xamba markaa wuxuu yidhi uma low taaba hadduu towbad keeno fahal tuqbalu riwaayatuhu nebigiibuu kas ugu been abuurtay waa towbad keenay ma la aqbalayaa riwaayadiisa dambe waxaa lagu ogaaday inuu nebiga ku been abuurto isagii baaba qirtay ani waa ka towbad keenay waxaas buu yidhi marka towbadiisa kadib ma laga aqbalaya mase ma laga aqbalay ila ninkan rasuulkiiba ku dhiiraday inuu ku been abuurteen wax sahlan maaha wuxuu yidhi calaa qowlayni laba qowl baa iyadana ku jirto fa axmed ibnu xambal imaam axmed wayaxya ibnu maciin yaxya ibnu maciin iyo wa abu alxumaydiy cabdullahi bni zubayr saaxibu shaafici waaye saxaabiga maaha cabdullahi bni zubayr saxaabiga maaha waa abu bakr alxumaydiyu cabdullaahi bni zubayr tilmiidu اlimaam shaafici waana saaxibkiisana waa ahaa waana أwalu xadiiثin fii صaxiixi اlbukhaari sheekh uu ka warinayo xadiidka ugu horeeya saxiixu اlbukhaariga bukhaari wuxuu leeyahay xadaanaa cabdullahi bni zubayr maydigan buu ka wadaa qaala waxa uu yidhi intaa waxay dhaheen iyagu laa tuqbalu ma la aqbalayo towbadiisa riwaayadiisa lama aqbalaya ujeeda towbada waa ansaxo iyada laakiin riwaayada mar dambeo nebigu oo wax ka sheega la yeeli maayo weligii liqowlihi sal اllahu alayh ali wasalam nebigu qowlkiisa u deliil ahoo ina kadiban calaya been aniga dushayda lagu abuurto laysa ka kadibin calaa axad qof dushiisoo lagu been abuurtayoo kale ma aha <clears throat> man kadaba calaya falyatabawa maqcadahu min annaar qaaluu waxay dhaheen wamacluumun waxaa la ogyahay ana man kadaba calaa hayrihi nebiga hayrkiis qofkii ku been abuurto faqad aima inuu dembaabay wa fasaqa daacadii uu ka baxay yani nebiga kayrkiis qofkii ku been abuurto daacadii waa ka baxay fisqibuu ku dhacay isagu taa waa la ogyahay wakadalika alkadibu calayhi been abuurka nebiga lagu dul been abuurtana sidaasoo kale waa iyadana daacada rabbi waa looga baxaa oo faasiq baa lagu noqdaa laakin man taaba qofkii toobad keena min alkadibi calaa hayrihi nebiga kayrkiis been abuurashadii uu ku samaynayay qofkii ka toobad keeno yuqbalu waa la aqbalayaa riwaayadiisa ijmaacan fayanbaqii marka tan marka haddii la aqbalaayo isagay nebigu marka waa inay kala duwanaadaan ila nebigaa yidhi waa kala duwan yihiin u yidhi aniga been abuurad laygu sameeyey been abuurad qof kalena lagu sameeyo isku mid maahan ayaa nebigu yidhi kayrkiis oo lagu been abuurtaa wuxuu tilmaamay hadduu qofku ka toobad keeno waxa dambe oo markhaatida dambe iyo riwaayada dambe waa la aqbalayaa buu yidhi ijmaacan marka muxuu uga duwanaanayaa nebiga nebiga inaan la aqbalaynin ayuu halkaas kama keeneen fayanbaqii waxaa haboon allaa tuqbala inaan la aqbalin riwaayatu man kadaba calayhi qofkii nebiga ka been abuurtay riwaayadiisa farqan bayna alkadibi calayhi waalkadibi calaa hayrihi innagoo markaa kala soocayno nebiga oo lagu been abuurto iyo hayrkiisa oo lagu been abuurto wa ama aljumhuuru culammada badankoodse faqaaluu waxay dhaheen tuqbalu riwaayatuhu riwaayadiisa dambe waa la aqbalaya hadduu toobad keeno lianna qusaara daalika yacni arrinkaas yacnii meesha ugu badan haddii la fiiriyo annahu annahu kafara meesha yacnii ugu liidato haddii laga qabto annahu kafara uu gaaloobay waman taaba min alkufri gaalnimada qofkii ka toobad keenana qubila towbatuhu towbadiisa waa la aqbali jiray oo waa la aqbalaa iyo wa riwaayatuhuba wahada huwa saxiixu kan baana saxiix ah adugaa masalo marka musalaxa caanku ah waa sifatu man tuqbalu riwaayatuhu markay joogaanay ka sheekeeyaan alimaamu suyuudi marka aqwaashan waa xikaayooday isaga oo alimaamu nawowi iyo sidan dambey qabeen xumaydi iyo imaam axmed iyana inay sida hore qabeenuu sheegay suyuudi alfiyada marka wuxuu ku yidhi wamaa ra'aahu اlأwaluuna arjaxuu daliiluhu fii sharxina muwadaxu waxa ay a'immadii hore axmed iyo xumaydi waxay arkeen ayaa raajix ah buu yidhi nacam wamaa ra'aahu اlأwaluuna arjaxu arrinkaa daliilkiisana tadriibu raawigan ku sheegnayuu yidhi nacam calaa kullin mas'ale musalaxa waaye culammadu ku sheegaana istidraad ahaan ibnu kaiir uu u sheegay marka nin u qasday inuu nebiga ku been abuurto shanigiisu ma sahlana hadduu toobad keeno beynahu wa bayna rabbihi waa anface amaa laakiin in warkiisa dambe la aqbalo meeshiisu ku joogaya taas waa marka midda laga hadlay ma laga toobad aqbalaa mise maya maahan macnuhu ayb wabilahi towfiiq sal l sl